bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والcaaqibaة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين وأصلي وأsلم عlى المبعوث رحمة للعاalمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإmام المرسلين وعlى آله وصحبه والتابعين وmن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهma فقهna في الدين yا رب العاalمين waa dersigii boqol iyo labiyo kontonaad ee kitaabkii التنبيه في الفقه للإmام الشhيخ أبي إسحاaq ibrahim بن علي بن yuusuf ashiraazi raximah اllahu tacaala wanafacana bicilmih waxa uu ka bilaabmayaa qowlka uleyay musanifku raximah اllahu tacaala baabu xaddi sariqa xuduuddii baynu kusoo jirnay waxaynu ka soo baxnay wixii cirdiga ku saabsanaa oo ahaa xaddu zinaa iyo xaddu lqadf waxa imikana aynu halkan musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa wixii ku saabsanaa xifdulmaal maqsadkii ahaa maslaxadii maalka ilaalinteedii xadkii ku saabsanaa xatooyada xadkeedii ayuu halkan markaa u baabaystay xaddu sariqa kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga sala allahu alay iyo ijmaacaba waa ku sugan yahay wuxuu yihi idaa saraqa baaligun caaqilun mukhtaarun wa huwa muslim qof muslim oo qaangaadoo miyir qaba oo aan qasbanayn markii uu waxado wa huwa muslimun aw dimiyun aw murtadun isagoo ama muslina ama dhimiya ama murtadkii diinta ka baxay ah yacni multazim lilaxkaam dadkii multazimiinta ahaa ee axkaamta lagu qaadayay isagoo ka tirsane aan ahayn musta'man iyo wixii la lamidkaha ah ee xuduudda ilaahay aan lagu oogeyni nisaaban haddii uu xado wax gacan goys gaadha oo yani waxa wey nisaabkii xadkii gacanta lagu goyn jiray wuu inoo iman doonaayo gaara oo minalmaali maal ah min xirsi milihi markii uu ka xado shaygani wax ilaalo u ah isagoo kale laa shubhata lahu fiihi wax shubhadana aanu kulahayn lahayn wajaba calayhi alqaطcu ninkaa in gacanta la gooyo iyaa waajibtay liqowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaa bima kasabaa nakaala min allahi wallahu casiizu xakiim shuruud buu markaa inoo sheegay shuruudda de intaa hore albuluuq alcaql alikhtiyaar waliltizaam waynu kusoo hornay xuduudii horeba sida xaduzinihii oo kale waynu kusoo aragnay oo intuba de shardi bay u ahayd intan kale markaa nisaabka iyo xirsulmithliga iyo shubhada iyo waxyaalahaas ayaa markaa lagu geli doonaa quyuudaasi halkay ka timid iyo wixii ku baxay wuxuu yihi fain saraqa duuna nisaabi nisaab wax ka yar haduu xado lam yuqطac gacanta la goyn maayo wاnisaabu nisaabkuna rubcu dinaarin waa dinaar rubci aw ma qiimatuhu rubcu dinaarin ama wax la qiima nabiga alayhi الsalaatu wasalaam waxaa saxiixeynka kaga sugan tuqطac اlyadu fi rubci dinaari fasaacida rubuc dinaar iyo wixii ka badan yaa gacanta lagu goynaya mafhuumkiina waa wixii ka yar lagu goyn maayo riwaayada saxiix muslimna waabay caddaynaysa laa tuqacu laa tuqطacu yadu saariqin ilaa fii rubci dinaarin fasaacidan ayaabay ahayd bal lagu jari maayo wixii ka yar markaa nisaab in loo shardiya ayaa meesha laga fahmay nisaabkii inta uu yahayna iyadana waa la fahmay rubuc diinaar diinaarka rubucii horaynu usoo qadarnay dinaarku intuu noqonayo afar garaam iyo rubuc buu ahaa intii afar loo sii qaybiyey weeyaan waa hal garaam iyo waxoogaa laakiin waa iyadoo markaa madruubahoo samaysan oo lacagnimo u samaysan oo kale taasina imika markaa ma jirto marka ujradii darbiga bal hadda lacagaynta ujradeedu wixii ay noqon lahayd baa la qiyaasi wixii markaa loo arkay inaanay ka yaraan karin inaanay ka badnaan karin ujradaasi iyaa markaa lagu xadayno rubuc diinaarkii markuu noqdo hal garaam oo meela iyo rubucii oo dee afar meelood loo sii kala jebiyey waxa uu noqonayaa malaha maaqa dhibic lix iyo wax noocaasuu noqonaya yani hal dhibic eber lix wax noocaasay noqdaa laga yaabo marka intii in markaa de waxoogaa la qiyaaso oo la qadaro oo maalan haddii intaasi ay noqonayso lacag ahaan lixdan ama toddobaatan dollar oo kale hadday noqonayso in waxoogaa kale markaa toban dollar oo kale ama shan iyo toban doolar kale bal haddii maarata inta aanay ka badan karin lacageynta iyo samaynta iyo garaacidda iyo waxaasi oo dee aan runtii wax badan noqonayni inahaas wixii gaara ayaa markaa gacanta qofka lagu goynaya waayahay wuxuu yidhi wain sara fain saraqa hadduu qofku xado maa yusaawi nisaaban wax nisaab u dhigma uma naqasat qiimatuhu bacda daalika markaa kadib qiimo dhac ku yimaado qiimihiisii isdhimo lam yasqut ilqacu gacangoyntii ka dhici mayso waaan hadduu baaba gacantiisa ku baaba'aba loo raaci maayo la eegayaa markuu xadayey waxaan qiimihiisu muxuu ah halkaasaa laga eegaya taa cagsigeedana garatayo wax qiimihiisu hooseeya intuu xado haddii deetana sicir barar uu dhaco wii ama wixii suuqa laga waayo oo qiimihiisi kor u kaco markaana gacanta la goyn maayo waayo waxa la eegaya mar walba markuu waxaan xadayay qiimihiisu intuu ah wain saraqa dumbuuran buu yidhi hadduu gitaar baalkii la tumanay la gitaarkii haddii uu xado aw mizmaaran ama mizmaarkii shabaabadii kii la kan la afuufee dee tana markaa isagana midna waa kii muxuu ahaaye lahaa cinjirada la garaacay xarkaha midna waa kan daloolada leh la afuufayo ee daloolka ay markaa taabeen shabaabana waa la yidhahda mizmaarka saasaa markaa laga wada waa waxyaalaha la kamanki wixii lamidka ahaa ee xaaraanta ahaa kaa hadduu xado oo yusaawii mufasalhu marka la furfuro ee maaragtay hay-adan laga baabi'iye xaaba iyo wax noocaasa ah laga dhigo marka la furfuro gaadhaya nisaaban nisaab gaadhaya quicadi markaa waa lagoy kor hadduu nisaabkii gaadhayo qaabkii xalaasha ah marka loo dhigo hadduu nisaabkii gaadhayo gacanta waa loo goynayaa laakiin waxaan ziyaadada ku ah haddii aanu markaa gaadhin lakin markuu qaabkan usameysay uu gaadhayo de waxani waa xaaraano intan xaaraanta waa laga jarayaayo nisaabkii waa inuu marka w wa xurmale waa inuu yahay hay-adana ma laha waqiila qiil baabale laa yuqacu fiihi bixaalin sinaba loo goyn maayo maxaa yeelay hay maanta u samaysay waa hay-a xaaraana ma eegeyno marka la burburiyo ama maarata inuu halkaa tegayo eegi mayna buu kari leeyahay laakiin waxaa la leeyahay maya saas maaha waxaa la eegayaa waxaani ilayn xataa marka burburi lagu leeyahay iska jejabi maaha qaab aad waxana macsiyadiina uga saarto maalkiina aanad u dayicin inaad u burburisaa la doonaya haddii ay suuragal tahay marka maaliyadii wixii aan markaa ahayn hay-adan xaaraanta ah sideedii bay markaa baaqi u ahaanaysaa wuxuu yihi walow ishtaraka ithnaani fii sariqati nisaab laba hadday nisaab isla dha isla xadaan lam yuqtac waaxidu minhumaa midnaba gacanta la goyn maayo hal nisaab hadday laba isla xadaan midnaba gacanta la jari maayo oo dee waxa weeye wixii marka loo kala qaybiya mid waliba nisaab ma qaadan wain ishtarakaa fi naqbi hadday isla dalooliyeen meesha ay ka soo dhacayaan fa akhada axaduhumaa nisaabayni deetana labadii midbaa wuxuu qaaday wax laba nisaab gaadha walam yaahud ilaakharu shaanka kale waxba ma qaadin quica alaakidu waxdahu ka qaaday unbaa gacanta la goynaya ila way isla soo dalooliyeen oo daloolinta way wadaagsadeen qaadidiina mid unbaa ku gaar ahaa mar hadduu nisaab gaadhay ama labaha gaadha ama saddexa gaadho hal nisaabba hadduu gaadhay se gacanta waa la kan kale waxba muu qaadinoo la jari waaad halkaa fahamtay marka i daloolinta isla wadaagin e, midna uu dalooliyey midna uu qaaday dee inaan aan markaa la jarayn midnaba wuxuu ihi waman saraqa min hayri xirzin shardigii kale markaa waxa weeyaan min xirzi milihiidii buu u gudbay iyadana waman saraqa qofkii ka xado min hayri xirzin waxaan xirzi iyo ilaale ahayn shay aan ilaashanayn qofkii xada lam yuqtac gacanta la goyn maayo <clears throat> xoolo iska dayacan hadduu qofku xado gacanta la jari maayo waayo axaadiistu waxay tilmaantay xoolihii buurta iska joogay qofkii xada inaan gacan la goynaynin waxa weeyaan waxaa la goynaya maa aawaahu lmuraax sida xadiidka abu daawuud uu tilmaamay wixii xerado ay xerada kusoo hoyda yaa maaragtay la jaraya sidoo kale midhihii baa la weydiiyayo iyadana maa aawaahu ljariim wii meeshii lagu xereynayey midhaha ee lagu maaratay eh, maaratay loogu talagalay wixii lagu xereeyo halkaa markii laga xado iyaa markaa qofka gacanta la goyn haddii kale dee gacanta la goyn maayo markaa iyaduna xirsigaasina waa shardi haddii aan markaa qofkii wixii iska dayacan haddii uu yar dhufto oo uu qarsado gacanta la goyn maayo wuxuu yidhi adaba watakhtalifu alaxraasu waxyaalaha wax lagu ilaaliyaa waxay ku kala duwan tahay biikhtilaafi amwaal xooluhuusay u kala duwan yihiin ilan xoolihii noolaa inagan xeradiiba ilaaloa midhihii iyo wixii lamidka halkii loogu talagale lagu xiranayaybaa wa dahabkii meelo gaaruu leeyo guriga dhexdiisa iyo sanduuqii khasnadii iyo lacagihii iyo kabihii de isku mid ma aha sida xooluhu kala duwan yihiin iyaa xirsigii u kala duwan yahay walbilaad dhulkiibuu ku kala duwan yahay oo curfigii dadkaa kala duwan markaa meeshan la joogo waa in xoolaha loo yaqaano xoola ilaashan marka halkaa lagu rido halkii markuu ka xado ayaa markaa gacanta la goyna waxaa kaloo xirsigu uu ku kala duwan yahay wacadli sulaani wa jawrihi dowladda meesha ka jirta inay dowlad cadaalada tahay iyo iyo inay dowlad daalnimada tahay iyada lafteedana dee waa ku kala duwantahayo kolka dulmigu iska badan yahay iyo dhucu qofku muxuu samaynayaa xoolihiisa meelo hoose iyuu ku ilaashanayaayo xataa haddii ay kuwii daalibiinta yimaadaan aanay waxba ka helin laakiin markay cadaalad tahay qofku meelo dhadhow baa laga yaaba xoolihiisa inuu ku aamino oo iska dhigto marka taa lafteedana qiyaasta waa lagu darsanaya wa quwatihi wa dacfihi dowladdu inay dowlad xoog la tahay iyo inay dowlad itaal daran tahay iyadana xisaabta waa lagu darsanaya oo dowladdu markay dowlad xoog badan tahay amnigaa wanaagsanaanaya amnigii markuu wanaagsanaadana dadku waxaa laga yaabaa kabadhada iyo xataa dahabka inay iskaga ritaan oonay markaa khasnad iyo waxyaala ad aanay raadin laakiin marka tuugtu badan tahay dowladdu itaal daran tahay dhaca ayaa iska badan markaa de dadku markaa khasnad ad iyo waxyaala waaweyn culculus iyo meelo hoose iyo waxbay raadinayaan marka waxyaalahaas o dhan xisaabtaa lagu dari fain suriqa hiyaab fain saraqa athiyaaba waaljawaahira haddii uu dhar xado ama jawaahirtii waxyaalihii de maaragtay macaadinta ahaa laisku qurxinayay waxyaalihii qaaliga ahaa wa duunahaa aqfaalun iyadoo meel ku qufulan guribay ku jirtaa gurigaasina wuu ku qufulan yahay weliba muxuu ahaaye de waana maalan maalin oo kale ama hadday habeen tahayna cid baa meesha ku jirtayoo waa la joogay oo sidaasu meeshaas gurigii ka dhex fil cumraani halka la joogana waa magaalo baadiye ma aha wajaba alqacu ninkaa isaga waayo waxaa guriga lagu dhex quflay dee maalintii mar haddii magaalo la dhex joogo gurigaa qufulani maalintii saasuu ku ilaashay ma dayacno guriga la qufulay magaalada ku dhex yaala markay maalinimo tahay guri dayacan maaha hadduu gurigu iska furan yahay lagana maqan yahay de waa guri dayacan weyaan magaalo dhexdeedba ha ahaade miyi markay meeshu tahay gurigii waan qufulay oo waan ka tegay dee waa guri dayacan buu noqonaya ilin baadiyahaasi saas markaa loogama baranin markaa wuxuu kuleeyahay iyaduna waa saasoo waa in gurigii uu markaa uu ku xidhan yahay alaabti waayahay wuxuu yihi marka halkaa dee tafaasiil baa gelaysa guryihii iyo wixii lamidka ahayo taas minhaajkuna uu markaa waxoogaa ka ishaaray wa in suriqa almataacu alaab haddii laga xada mina dakaakiini dukaanadii fi suuqi suuqa ku taalay waayahay cafwan wain suriqa mataau min adakaakiini dukaanada hadii alaab laga xado wa fi suuqi xaarisu iyadoo suuqaasi gaadh uu leeyahay waa habeennigu habeen baa dukaan loo soo dhacay suuqaasina gaadh iyo niman markaa waardiyayaalaho dusha ka ilaaliya iyuu leeyahay haye dee ninkaa xaday quicada soo socto way jawaabta gacanta waa la jaraya lama odhanayo dukaanka waa laga maqnaayo cidiba maydhe hurdin waxaa laleeyahay dushaa laga ilaalinaya waardiyihii guud baa jiray haddaan waardiye guud jirin dukaankana aan cidi dhex hurdin inta loo soo dhacay wax laga xaday gacanta la goyn maayo qofka waa inuu dukaankaas u dukaan la iskaga oo habeenkii laga maarata laga see laga hoyday waardiye guudna aan lahayn waa dukaan dayacankaas aw suriqa hiyaabu min alxamaam aw saraqa hiyaab ama dhar xaday min alxamaami wuxuu ka xaday meesha xamaamkii lagu maydhanayey halkii markaa dharka la dhiganayay ila dharka inta la dhigtaa dharka meelihii lagu dabaasho kale imika dee wadamada qaarkood meelo lagu daba imika halkeedamba de way jirtaa meelo lagu dabaasho oo dadabaashi waxaa loogu talagalay xamaamka noocaasoo kale unbu ah marka meel dharka la yskaga sii bedelaa jirta de oo dharkaagii aad sii dhiganayso dharkii dabaasha aad xidhanayso halkaa haddaba dharka la dhiganayo maslakh baa maslakhlxamaam halkii dharka la dhiganaya hadduu dhar ka xado wa hunaaka xaafidun iyadoo waardiya jiro dee kaana isaga gacanta waa la goynaya ilan waa waxaas waa ilaashay awil jimaala ama awrtii iyo xoolihiibu wuxuu ka haday min almarcaa halkii ay daaqaysay wa macahaa raacin iyadoo uu la joogo qofkii ilaalinayay iyuu de markaa isagoo malaa yar jeegsaday ama dhinac kale yar eegay iyuu ka gaadhsiiyey kaana isagana gacanta waa la goynaya ilan xoolahaasi ma dayacne aw isufuna min ashai hadduu doonyihii ama laashashki iyo wixii lamidka ahaa uu xeeliga ka furto wahiya mashduudatun iyadoo xidhan uu soo xidhay ninkii lahaa meeshuu ku soo xidhay oo wuu xidho sidii loogu talagalay iyuu markaa u xidhay markaasaa midbaayo intuu iska yar eegay furtay oo la goostay kaana isagana waa la goynayaa gacanta aw ilkafana min alqabri ama haddii xabaashii intuu soo faqay uu kafankii kala soo baxo xabaashuna ay markaa ku taalay halkii markaa ama uu ilaaliya jiray qof markaa waardiya ama ay magaaladii dhinaceeda xabaalahani ku yaaleen ama guriba kudhex yaaleen hadday guri kudhex yaalaan ama magaalada dhinaceeda xabaalihii ahay magaalada u dhowaa ay yihiin dee kuwaasi markaa inay saas ku ilaashan yihiin baa asal yahay waa la lakin xabaal meel gaara iskaga taala oo baadiye ah taasi markaa ma ilaashana baa l qaica waxaasoo dhan wajaba alqacu waxaasoo dhan wajaba alqacu in la gooyo ayaa waajibaysa wain kaana almaalu muxrazan maalku hadduu ilaashan yahay fii beytin min daarin nusakdu halka way kala duwan tahay laakiin macnuhu wuu istaga yahay nusakda ugu qadiimsan saasaa ku qoran wain kaana almaalu muxrazan maalku haddii uu ilaashan yahay fii beytin gurina uu ku yaalo ama qol uu ku dhex jiro oo maalkaasi fii daarin qolkaasina uu guri ku dhex yaalo markaa beytka qol un baynu inta badan iskaga macnaynaa walow beyt uu guri yahay laakiin de hore qaabki wa lsi waxba ma dhisno oo hore waxaa la samayn jiray eh, intaasoo guri oo isku wada ag ah oo hal albaabo weyn le ganjeel weyn le oo soo wada galo markaa deetana meesha intaa isku xidhan ee dayrka ku wada xidhan waxaa la odhanayaa daar baa la odhanaya guri kastoo kamidana beyt baa la odhanaya daaradaa dhexeyd markaa wadaagana waa saxnigii marka way iska ansaxaysa hadaad beydka markaa gurfadii ka dhigto ama ad ka dhigtana sida xadiista qaarkeed ba kuso aroortay gabadhu inay kutukato fii beytiha yani waxa wey marka hore haddana maaratay beytkiiba haddana lasii qeybqeybiyey yani daarteeda u khayr badan haddana daarteeda beytkeeda uga sii khayr badan saas oo kale haddaba fii beyti ayuu ku jiray qol ku jiray oo min daarin guri ka tirsan fa akhrajahu minhu qor qolkiibuu kasoo saaray ila daari guriga dhexdiisii daaradii guriga ayuu keenay wahiya mushtarakatun bayna sukaan guriganna dad badan baa wada degan ama daartan dad badan oo kala duduwan iyaa degan markaasuu halkii dhexda ahayd ee daaradii lawada marayey gurigii kama wada saarin lakiin halkii dhexdiibuu dhigay quica kaana gacanta waa la goynaya waayo dadkan kala duwani dee qof walba wiiisa qolkiisuu dhiganaya ayuu ku xidhanaya hoteeladiibaa saasoo kalea hadduu markaa daaradii hoteelka alaabtii intuu usoo dhacay uu qol usoo dhacay uu qolkii jabsaday ama si iyuu ka soo saaray markaasuu daaradda keenay dee ninkaasi xoolahaa u la baxay lama eegayo inuu hoteelka ka saaro meeshii ay ku dhowrsoonayd ay ku ilaashanayd kol hadduu ka saaray meel aanay ku ilaashanaynna uu geeyey ninkaasi alaabtaa wuu xadayoo wuu la tegey gacanta waa la goynaya markaa xirsigii waa inuu ka saaro haddii kale xirsiga ka saarin gacanta la goyn maayo waidaa kaana aljamiicu liwaaxidin haddii qolalkan oo dhanba cid qurihi ay degan tahay waayahay cid qurihi ay wada leedahay cid qurihi wada degan tahay deetana soo dhacay uu qol alaab ka soo saaru daaradda keenay markaa waad eegiyo albaabka guud miyuu xidhan yahay mise wuu furan yahay baad eegi albaabkii guud haduu xidhan yahay weli alaabtaa muu saarin baa laleeyahy ilan meel dayacaada buu geyne markuu qolkii ka soo saaray daaradii gurigunbuu dhigay albaabkiina wuu soo xidhan yahay weli alaabtaasi may bixin baa oo meel dayacan umuu saarin laakiin wabaabu daari maftuuxun haddii guriga albaabkiisu uu furan yahay daaradana uu keeno quica ninkaa gacanta waa la goyn oo alaabtaa nin saaray iyuu noqonay wain kaana muqlaqan waa kan ku yidhi haddii albaabku uu xidhan yahay faqad qiila yuqacu qiil baale oo mar hadduu qolkii ka soo saaray hala gooyale waqiila laa yuqacu laakiin muctamedku waa kan dambe wuxuu le gacanta la goyn maayo liannahu lam yukhrijhu min tamaami lxirsi xirsigii kamuu wada bixin weli way ilaashanta weli wixii way ilaashan yahayo dee waxa wey kol hadduu dhex yaallo guriga dhexdiisii uu yaallo baabkiina uu soo xidhan yahay alaabtaasi lama saarin baa lali wain qaba rajulaani laba nin hadday dalooliyaan daytana fadakala axaduhumaa mid galo marka hore way isla meesha gurigiiba agga dambe kasoo darooriye deetana mid baa galay wa akhraja almataaca alaabtii khasnadii wixii intuu lacagihii iyo wii ka soo saaray ayuu wawadacahu fii wasati naqbi ama alaabtii guriga taaleyb iyo intuu soo qaaday ayuu halkii ay darooriyeen bartay daloolkiibuu soo dhex dhigay muu saarin haddee la soco dhex dhigay waahadahu lkhaariju kii kaloo dibadda taagan iyaa markuu halkii soo dhexdhigay daloolkii markuu soo dhexdhigay iyuu isaguna qaaday waaya keebaa gacanta la goyn mise midnaba la goyn maayo fa fiihi qowlaani culamadii halkaa waa isku waa ku murmeen qolaba dhan bay ti laba qowl baa ku jira axaduhumaa mid wuxuu leeya yuqacaani labadaba gacmaha la jaro waayo waanay isla dalooliyeen waanay isla wthaani ka labaad waa cagsiga oo wuxuu leeyahay laa yuqacaani midnaba gacanta lama goynayo oo maxaa dhacay dee wuxuu leeyahay horta haisla dalooliya waa sax laakiin kii hore godkiibuu soo dhexdhigay alaabtiibuu saarin xukunkuna wuxuu ahaa qofku markuu meesha xirsigii alaabta ka saaro iya gacanta la goynayo ninkani godkiibuu soo dhex dhigaye xirsigii dee kamuu bixin alaabtii muu bixinin haye kaa isaga saasuu ku badbaadiyey ka kalena ka kalena godkiibuu ka dhex qaado gurigii kabuu soo qaaday markaan labada midnaba la goyn maayo buu kaasina leeyahay haddaba gacangoyntii xuduuddu way adag tahay haddii shaki yimaado idrow lxuduuda bishubaha soo shubha hadday timaado xuduudda waa waa la marka waxaa la rajaxay inaan midnaba gacanta la goynaynin wuxuu yihi wain naqaba axaduhumaa hadduu midi dalooliyo ka kale lama wadaagin kanunbaa dalooliyey wadakhala aakharu ka kalena wuu galay fa akhraja lmataaca markaasuu alaabtii la soo baxay kii kale lam yuqac waaxidu minhuma midnaba gacanta la goyn maayo maxaa yeelay kan dalooliyey waxba muu xadintay meeshuu dalooliy so halkaasu iska fadhiista wax alla wuxuu xaday ma jirta isaga dee daloolkii unbaa loo haystaayo dee intaaso isaga magdhowgii laga weydiin laakiin gacan la goynaya ma jirto ka kalena alaabtii wuu xadayoo wuu waa sax laakiin meel aan ilaashanayn buu kala baxay meel dayacan kol haddii la dalooliye meesha way dayacan tahay sooma meel dayacan buu wa kala baxay markaa isagana magdhowgii alaabtun baa lagu leeyahay gacangoyn laguma laha waqiila ariiqa waxaanse fiihi qowlaani kalmasalati qablaha masaladii horaa lagala dhigo lagala mid dhigo oo khilaaf hala geliyo iyay qola leedahay laakiin khilaaf lama gelinaya la yihi tani midkoodna waa maad wa in naqaba eh, yani midkoodna waxaan ujeedaa midna mabuuxadin midna de waxa weeye xirsi kamuu saari wain naqaba waaxidu hadduu mididalooliyey meesha wansarifa iska tegey wa jaaa aakharu mid kale uu yimid ismay ogeynba laba aanis ogeyn oon heshiinin iyuu mididalooliye maslada hore waa labadii heshiise wa jaaa aakharu mid kalea yimid oo meel dalooshu arkay wa saraqa markaasuu alaabtii xaday lam yuqac waaxidu minhum halkan khilaaf la gelin maayo midna go-aanta la goyn maayo halkan iyada khilaaf maba imanayo xataa qoladii lahayd waqiila fiihi qowlaani lahayd halkan ma imanayso wuxuu i waina qabal xirza hadduu midi xirziga dalooliyey wa akhada duuna nisaabi wax nisaab ka yar uu qaatay wansarafa uu sidaa ku tegey uma caada mar labaad bu haddana soo noqdo fa akhada tamaamu nisaabi in kale ayuu haddana qaado marka intii hore lagu daro nisaab ay faqad qiila halkaa iyadana khilaaf baa gale waxaa la yidhi yuqacu gacanta waa la goyn ila kolka horena isagaa qaybtii horena qaaday qaybtan dambena qaaday waa la isugu geynaya marka horena isagaa dalooliyey meesha isagunbaa dalooliyey qaybtii horeu qaaday haddana qayb kale ku darsaday waa la isugu daraya waqiila qiil kale ayaa wuxuu leeyahay laa yuqacu may gacanta la goyn maayo waayo laba jeer buu kala xaday waxaa gacanta lagu gooyaana waa xatooyo keliyo intaa gaadhay laba xatooyo qofka la isuguma geeyo taa waa lasla ogolya laba hebel wixii uu ka xaday iyo wixii uu ka xaday baan isku daraynaa deetana hadday gacan goys gaadhaan gacantaa la goynaya cidina ma odhanin markaa ninkan intuu mar iska tegey haddana soo noqdae haddana in kala xaday labadii la isugu dari maayo gacanta la goyn maayo buu kaasina leeyahay wa qiila qiil wuxuu yihi in ishtahara kharaabulxirsi markuu intuu meesha dalooliyey wax ka qaatay haddii laga war helay oy caan baxday in meeshii la dalooliyey kadibna markaa kadib iyadyo arrintii la ogaaday uu soo noqday oo haddana uu wax kala xaday lam yuqac waxba gacan lagun meel la isugu dari maayo waayo markii laga mar laga war helay alaabtaas wax dayacan bay noqotay markaa xatooyadan dambe dee noqonaysa hataa hadday nisaab gaadho wax gacanta qofka lagu jaro maba noqonaysa wain lam yashtahir laakiin haddii arrintu aanay caan bixin quica gacanta waa la goynayaa halkan markaa saddexdaa wajihu sheeku sheegay maxaa la rajaxayaa xoogaa hadalku waa badan yahay qola waxay leeyihiin masalada waxaa laga dhigaya say ictimaadayaan kolley shuruuxda minhaajka iyo iyo halkan shaarixan iyo masaladan waxay ka dhigayaan waa isla habeenkii markuu soo noqdo isla habeenkii markuu soo noqdo oo laba habeen aanay kala ahayn laakiin waxoogaa waxaa yar daciifinaysa saw ka laleeyahay qiilkan kala saaraya miyay aan baxday mise may caan bixin le dee nin isla habeenkii noqday waxba caan bixi mayso in meeshii ay dayacantay in kale wax la sida loo ogaadaa way iska adag tahay marka waxay leeyihin haddii isla ay tahay isla habeenkii tahay gacanta waa la goynaya ama arrinta ha la ogaado ama yaan la ogaan hal shardi unbaa ku xidhano yani waxa in aanay kulmin in intuu qofkii lahaa ogaaday haddana maaratay hagaaji ya walam yadkl cilm lmaali wicaadat xirs haddii intuu ka war helay daloolkii uu hagaajiyey oo haddana markan dambe uu soo noqday uu dib u dalooliyey waa xatooyo labaad bay markaa leeyihi muctabidka laakiin haddii aanu ka warhelin ama uu ka war helay si aanu hagaajinin waa la isku qabanayaa bay leeyihi hadday laakiin laba habeen kala tahay habeen dambe habeen kale uu soo noqday waxaa la eegayaa arintu ma caan baxday mise may caan bixi kuwo kale waxay ka dhigayaan ama siday markaa shuraad iyagu waay ictimaadayaan waxay leeyihiin marka horu hadduu intuu habeen dalooliyey uu iska tegey oo haddana habeenkii dambe uu xaday habeenkii hore waxba muu xadinba uu dalooliyey uun uu iska tegey habeenkii dambe uu xaday markaasay waxay leeyihin haddii la ogaado qofkii lahaa ogaado in meeshii la ama ay arrintu arrin iska muuqato tahay dadka waddada maraya ay arkayaan meeshaas inay daloosho isagu amaa ogaada mayaanu ogaanin haddii ay sidaa tahay habeenkan dambe wuxuu xaday gacanta loo goyn maayo saasay markaa ay taa rajaxayaan kan markaa isla habeenkii labada jeer soo noqdayna ama ha la ogaado ama yaan la ogaanay kol haddaan la hagaajin meesha inta la ogaaday maaligii ogaaday haduu hagaajiyey unbaa xatooyo labaad laga dhigi laakiin haddii aanu hagaajinin haba ogaade xatooyo labaad laga dhigi maayebay markaa leeyi marka waxay kala saarayaan taa iyo ta waayahay wuxuu yidhi wain taraka almaala calaa bahiimati haddii uu maalkii uu xadayey daabad saaro dameer iyo wax lamida walam yasua laakiin isagu aanu kaxaynin dameerka mu dhaqaajin dameer taagan iyo ku raro fakharajat ilbahima dameerkaa wuxuu u bartay markii la raro inuu dhaqaaqo deetana isagii baa iska dhaqaaqayoo meeshii ka soo baxay bil maal isagoo maalkiina sida haye faqad kiilada ku xidh markaa waxaa la yihi yuqacu ninkaa gacanta waa goynaya ilan isagaa saaray alaabtii dameerkana isaga ku raray damerkana isagan uu la qabsaday dameerkana waxa weeyaan culayskii uu saaray unbuu dameerku la dhaqaaqay waqiila lakin muctamidku wuxu leeyahay la yuqtacu la jari maayo ninka waayo dameerku mar hadduu taagnaayo aanu dhaqa marka hore soconin dee isagu alaabtii muu saarin dameerkaa baxay isagu muu saarin dameerku taagna dameer taagan buu isagu alaabta dul dhigtay dameerkii baa iska dhaqaaqay ficilka dameerka isaga loo tiirin maayo muctamidku saas uli aw tarakahu fii maain raakidin ama biyo fadhiya ayuu alaabtii uu duldhigay marka de waxaan degayn bay ahaayeen oo biyaha dul ahaabay fatafajara biyihii unbaa dhaqaaqay ama way soo burqadeenoo biyo kalea ku yimid ama kuwo kale oo ayaa lagu soo daayey biyihii baa dhaqaaqay wajaraa macalmaai wixiina biyihiibuu raacay uu dul sabeeyey ilaa khaarijilxirsi markaasuu gurigii ama meeshii ka soo baxay faqad qiila yuqacu isagana kaana waa la goyn waa la yii sidii hore oo kale waayo isagaa sabab ahaa waqiila laakiin muctamedku wuxuu leeyahay sida rajaxani laa yuqacu la jari maayo waayo biyahani markuu duldhigay mbiyo dhaqaaqayo wax saaraya may ahay marka ninkan nin inuu wixii u saaro ku talagalay maaha wuxuu hi wain naqaba alxirsa haddii uu dalooliyo meesha xirsigii wa qaala lisagiiri laa yacqilu ku yaroo aan waxba garanayn buu wuxuu ku yidhi akrijilmaala bix meeshii buu dalooliyey ilmo yaroo aan waxba kala garanayn ayuu soo qaba soo saar soo bixi ki yaraabaa gacanta intu meesha da godkiibu ka geli karayaaba isago sahlo buu gelayaa wixiiba ki soo saaray waa waxba kala gelay shan jir iyo afar jir iyo saddex jir iyo wax noocaasuu diray fa akhraja soo saaray marka aw dara jaybahu ama qofkii wax ka xadayey ayuu sakiin yar xajka kale dhacdaa sakiin yar baysitaano xaj wuxuu dilaaciye jaabki ama xaqiibadii yar boorsadii wa ku sidatay iyo xagga dambe ka dalooliyey deetana wixii way daadanayaan moogta isagu hadduu doona wabuu soo bixinba markii uu sidaa u dilaaciyey iyo wixii daateen dhulkuu ka gurtay fa minhu lmaalu xoolii baa soo daatayo markaasuu qaata amada ha qaata mayaan qaadan kor hadday soo baxeen wajaba alqacu ninka gacanta waa lagoynaya waayo maalkan meel meeshiisi uu ka saaray uu ku ilaashanaa nin saaray buu noqonaya wain ibtalaca jawharatan fi lxirzi dukaankii markuu u dhacay hadduu waxyaalihii qaaligaas daabkii uu liqo wax yaroo dahaba iyo jawharad jawharad iyo waxyaala noocaas wuu liqay adhow inuu la baxo ku gashan yahay fi lxirzi xirzigii intaanu ka bixin buu horta liqay wixiiba wuu cunay waana wa markaa jawharad wax burburaya wa kharaja min alxirzi markaasuu soo baxay miyuu saaray alaabtii mise saarin baa laysku haysta faqad qiila qiil baa wuxuu leeya yuqdacu gacanta waa la goyn ninkaa isagaa maxaa yeelay dee waa ka u saaray calooshiisuu ku qaatay gacanta halkuu ku qaadan lahaa unbuu caloosha ku qaatay markaa hala gooyo buu leey qiil kale wuxuu ley laa yuqdima gacanta la goyn maayo oo maxaa dhacay de wuxuu la mid yahay nin raashin u dhacay halkii ku cunay nin halkii raashin ku cunayna gacanta lama gooyo markaa jooradii kole hadduu cunay raashinkii ha lagala mid dhigo muctamadku markaa muxuu odhanaya labadanba uu isu geynaya wuxuu leeyahay haddii hadhow ila ninkani dahabkan muxuu uliqayaa hadhow buu maaragtay saxaaradiisa ka warhaynayaayo halkaasuu ka qaadan doona marka waxay yidhahdeen wixii hadduu isagoo sidiisiiyo hadhow soo dhaco oo uu qaatay gacanta waa la goynaya hadduu wixiio soo dhaco inuu alaabta qaatay baa ay caddaanaysa haddii wixii isbedelo ama meeluu maray la waayana dee cunayo kalu noqonayaa waxaa lagu leeya magdhawgii laakiin gacan la goyn maayo wain saraqa xuran ilmo yar oo xor ah oon adoin saraqa xuran sagiiran ilmo yaroo xor ah hadduu xaday dee gacan la goyn maayo ilmaha loo goyn maayo ilaan ilmihii maal ma ahe si kalea loo ganaaxaya laakiin gacan goyni ma imanayso ilaa nin xoola qaatay maahay haddaba wa calayhi xalyun ilmaha yari hadduu dahab iyo wax lamida xidhnaa inan yarbu laga dahaba xidhan oo rub yusaawi nisaaba rubuc dinaarkii gaadhaysa dee xaaladda ayadaa faqad qiila yuqacu qiil baa wuxuu leeyahay gacanta waa la goyn waayo ilmaha yar maaha dahabka iyaa gacanta loo jarayaayo ilmihii markuu kaxaystay dee dahabkiina u qaatay waqiila laakiin muctamedku wuxuu le laa yuqacu gacanta la goyn maayo oo haddaanu halkii iyadoo ilmihii yaraa meeshii jooga ka furanin dahabka ee ilmihii unuu kaxeeyo dee dahabkii ila ilmihiibaa xorane ilmihiina waa ilmo xora qofka xortiina gacan buu leeya gacan kuhayn buu leeyahay baa la yidhi markaa kol haddaanu halkii kaga furanin ee ilmihii uu meesha ka soo bixiyey ilmihii oo dahabkii weli sita ilmuhuu saaray isagu dahabkana ilmahaa saaray baa saas daraaddeed gacanta lama goynayo xataa marka dambe hadduu doona ka furtay وإن سرق المعير مال المستعير من الحرز المعارف المنصوص أنه يقطع وقيل لا يقطع وير وإن سرق, وإن سرق المعير كي عاريي iyaa wuxuu xaday maalalmustaciiri kii wax ka caariyeystay maal uu leeyahay buu min alxirsilmucaari khasnad buu caariye ahaan kuugu dhiibay waxaad ku tiri warniyow khasnadaadii baan u baahanahay ee dkaanka dhigtee ama muxuu ahaye caariye haye iska qaada ba wa kuma falaye iska hayso waad qaato dukaankii baad dhigatay lacagtii baad ku guratay waayahay wuu soo dhuuntayoo dukaankiibu meel kasoo galayba soo galay khasladiibuu jabsaday lacagtaadiibuu la baxay marka wain saraqal muciiru kii caariyeeyey baa wuxuu xaday kii khasnada caariyeeyey maalal mustaa mustaciiri kii caariyeystay maalkiisiibuu dhacay iyo lacagtiisii min alxirzi lmucaari khasnadii uu caariyeeyey iyuu ka jabsaday uu kala baxay falmansuusu naska shaafici wuxuu leeyahay dhigayaa anahu yuqacu ninkaa gacanta waa la goynaya ninkaa isagaa gacanta waa la goynayaa lama odhanayo khasnadiisiiba wax kala baxay waayo khasnadiisu way caariyeysnaydoo manfacadeeda waa kan bixiyey waqiila qiil baale laa yuqacu la jari maayo waayo ninkani khasnadiisiibu dee lacag kala baxay waxaa khasnadiisa ku jira kama ilaashana oo kama dhowrsoona ayuu qiilkani leeyahy laakiin sidaa naskaa saxaho haddii aanu caariyada ka noqon ilan caariyadu waa ti caqdi ahay hadduu intuu caariyadii ka noqdo usoo dhaco oo khasnadii wax kala baxo markaa iyada gacanta la goyn maayo laakiin isagoon weli caariyadii ka noqonin haddii uu khasnadii sidaa ku jabsado gacanta waa la goynayaa wain saraqa almaqsuubu minhu kii wax laga soo dhacay hadii kii khasnada laga soo dhacay markaa imika marka hore caariya ahayd imika waa maxay khasnadaba waa lasoo xaday ama khasnada lafteeda lasoo dhacay khasnad lasoo dhacayoo dukaanka la keensaday iyaa lacag lagu gurtay kii khasnada laga soo dhacay iyaa dukaankii usoo dhacay isna markaasuu saraqalmaqsuubu minhu kii khasnada laga soo dhacay iyaa wuxuu xaday maalal maalalkhaasibi kan khasnada dhacay maalkiisi iyo lacagtiisii min alxirsi lmaqsuubi khasnadii dhaca ahayd ee boolida ahayd isaga laga soo dhacay iyuu isna lacag ka kala baxay u ka xaday faqad qiila yuqacu qiil baale buu yihi halkaa ninkaa isagaa gacanta waa la goyn wa qiil kale wuxuu le laa yuqacu lama jarayo masalada markaa khilaaf buu geliyay sheekhi waad arkaysaa khilaafkaana lama oga baalay khilaafka tambiiha iyaa lagu arkay laakiin meeshaa khilaaf ma jiree ninkaa isagaa gacanta la goyn maayo ninkan isagaa gacanta la jari maayo waayo ninkani muxuu jabsaday khasnadiisii oo xaqdarre lagu haystay buu jabsaday khasnad xaqanaas buu jabsaday khasnadiisiioo si maaratay saxa loo haystana muu jabsan ee khasnadiisiio gardarre lagu haysto iyuunbuu jabsaday marka wixii ku jiraa maal dayacan weeyaan xoolo dayacan wey saas daraaddeed khilaaf halkan lama gelinayo khilaafkani wuxuu ku jiraa haddii mid kale oo saddexaad soo dhaco oo khasnadii jabsado oo maalka xado mid aan labadii midnaba ahayn oo saddexaad oon isaga khasadan waxba ka gelin iyaa khasnadii jabsaday ma la odhanayaa xoola dayacan buu qaatay oo meel booliya ku jira mise waxaa la odhanayaa xoola ilaashan oo dhowrsoon iyuu dhacay waxay rajaxayaan markaa khilaafkan isagaa la gelin waxaana la rajixi weliba inaan gacanta kaa goynin waayo mar hadday meel booliya ku jireen oo markaa waxa weeyaan si xaq darraa loo haystay xoolahaasi ma dhowrsoona baa ma ilaashan wain saraqa alajnabiyu mid ajnabiya oo saddexaad weey mid saddexaad baa laga wadaa hadii uu xado almaala almaqsuuba xoolihii soo dhacay laftoodiibu ayuu isaguna xaday min al alghaasibi kii soo dhacay iyuu ka xaday awil ilmasruuqa min asaariq ama tuug hore wax uu soo xaday iyuu isna ka sii xaday waay hadaba tuuggan dambe ee tuuggii hore xaday ma la jarayaa gacanta faqad qiila yuqacu qiil baa wuxuu leeyahy gacanta waa lagoyn kan dambana ka hore waa la goynaya isaga hadal male kan dambana waa la jari buu leeyahay qiilkaasi oo maxaa yeele de isaga laftiisu waxbu xaday wa qiila qiilka kale wuxuu leey waa ka rajaxane laa yuqacu may kan damba lama jarayo maxaa yeelay xoolahani ma dhowrsoona kol hadday meel booliya ku jiraan oo si xaqdaraa loo soo qaatay hawlo dhow xoolo dhowrsoonoo ninkan tuugga ah, gacantiisu maba dhowrsoona wixii ku jiraa ee soo xaday ku khasnado hadduu doona waxa weeyaan ha iska dul waxa weeye waa xoola dayacano halkaana wuxuu kaga baxay xirsigii iyo wixii ku tacalluqayey wuxuu u gudbay shubhadii maa laa shubhata lahu fiihi waa kii kusooyi aanu shubha iyo qofka gacanta lagu gooya soo wuxuu yihi waman salqa qofkii xada maa lahu fiihi shubhatun wax shubha ugu sugnaatay oo u wax ku leeyahay ama xaq ku leeyahay kamaali bayt sida xoolihii dowladda isagina waa qof muslimo de xoolihii dowladda xuquuq buu kuleeyahay ilan waa dadka dadka xaqa waa danguud waa dan danguuda kuwii lahaabuu ka mid yahay marka haddii uu xado hee ma iska caadi ba ma iska caadi maahe laakiin gacanta la goyn maayo waa ganaax kalaa lagu dhigay waa lagu adkaynaya wax badan baa ciqaabo badan baa la marinaya laakiin gacantii la jari maayo wlcabdi addoonkii idaa saraqa min mawlaahu markuu sayidkiisii wax ka xado de kolka horeba isagaa nafaqadiisa iyo dhar maaratay eh, aratirkiisi iyo wixiiso dhan ba isagaa lagu lahaa soo ma marka xaq buu kuleeyahay baa la yidhi isagana la jari maayo walaba idaa saraqa min ibni aabbihi eh, walabi dhe wakal abi iyo sida aabbihi idaa saraqa min ibnihi inankiisii markuu wax ka xado de kolka horeba hadduu baahdo inuu nafaqeeyaa laga doonayo kifaayadiisi wiii marka inuu kafeeyo iyaa laga rabay isagana gacanta la jari maayo walibni inankii idaa saraqa min abihi aabihi markuu wax ka xado de isna baahdo kole aduu aabihi lacagli inuu kafeeyaa laga rabay markaa iyadana gacanta loo goyn maayo walghaazi mujaahidkii de wuu khaldami karaa ilayn mujaahidku macsuum maahe walghaazi mujaahidkii idaa saraqa markuu wax ka xado min alghaniimati haniimadii qabla alqisma intaan la qaybsan xoolihii haniimada ahaa ee gaalada laga soo xoogga lagaga soo qaaday intii aan la qaybsan mujaahidkii hadduu wax kala yarbaxo uluulkiiyo wixii lamidkaha uu sameeyo isagana gacanta la goyn maayo washariiki qofkii markaa sheerlaha ahaa idaa saraqa min almaali mushtarak xoolihii sheerka lagu ahaa ee laysla lahaa hadduu dukaankii dukaankii wax kulahaa intuu usoo dhaco wax ka xado de isaguna xaq buu kuleeyahay waxaasoo dhan shubhad baa jirte laam yuqtac la goyn maaya gacanta wain sara axadu zawjayn labadii isqabay mid hadduu ka xado min alaakhari kii kale wax haye faqad qiila wa markaa waxaa laga hadlaya maaha wax guriga u wada dhex yaalla ilan wixii guriga u wada dhex yaalla mid dhanka kale kama ilaashaneen dee waxa weyaan meel kale alaab u taallay oo iyadu aanay ka ahayn waardiye ama alaab iyadu ay lahayd meel isagu aanu waardiye ka u taalay iyuu xaday weeyaan ama wixii guriga u wada yaalla wixii ninka guriga u yaalla gurigiina iyadii baa dhex joogta dee kama ilaashana kama dhowrsoon wixii iyada guriga udhex yaallaan gurigiina isagii baa jooga markaa xirsi ma laakiin haddii ay markaa mid walba uu kakale wixiisa ka hagaajistay oo meel aanu gaari karin oo aanu maarata waxa weeyaan eh, dayacaad inuu isagu u bandhigay aan lagu tirinayn uu gashaday kadibna uu halkii ugu tegay baa laga hadlaya faqad qiila yuqacu mid walba gacanta waa la goyn waa la yii waana sida rajaxan laakiin yani aqwaasha ariiqada aqwaasha rajaxan ariiqada aqwaashana yuqacudaa rajaxmaysa waqiila waxaa la yihi fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku jira ariiqadaasaa minhaajkuna uu sheegaya saddex qowl baa ku sugan axaduhaa mid yuqacu weeya waa la goynaya waa la jarayaa gacanta waana ka rajaxan weeyaanu weliba de waxaa shardiya marka iyada ay tahay inaanay nafaqo kulahayn nafaqadii waxeedii inuu siiyey laakiin hadday maa nafaqadii maanta ay ku leedahay oo aanu weli bixinin dee markaa qof dayn kule oo kaley noqonaysaayo gacanta la goyn maayo wathani qowlka labaad laa yuqtacu buu leeyay labada midna la jari maayo maxaa yeelay dee waa laba qof oo xoolahoodii maarata gaarayaan wax iskule iyadina xaq baabay ku leedahay meella way wada joogaano markaa usro keliya waa qoys keliya markaa waxba maaragta aaaaliu ka saddexaad yuqacu buu leeyahay ninku hadduu ka xado waa la jari duuna awj lakin iyado hadday ka xado la goyn maayabu qowlka saddexaad leeyo wuxuu ka eegaya ina iyadu nafaqo ku leedahay isaguna aanu kulahayn wuxuu yihi wain saraqa rida markaa zawjada iyo ibnigii iyo abkii iyo kuwaa kale nafaqada lahaa waxaa lagu kala saaray kuwaa ilan gacanta laysuma goynayni kuwaa waxaa la nafaqadoodu ma qadarnay waa kifaaya kifaayada ina wax ka dhimay laga yaaba laakin zawjada nafaqadeedu muqadar bay ahay marka aduu waxeedii siiyey de waba iskumal waba iskumaha wuxuu ihi wain saraqa ritaaja alkacbati albaabkii kacbada hadduu xado quica gacanta waa la goynaya albaabkii waa qufulkeedana waa la yidhi ku doonaba ha noqdee kacbadii hadduu wax ka xado wixii ayadu gaarka ulahayd dee waa gacanta la jaray wain saraqa ta'ziira almasjidi hadduu masaajidka tasiirtii tasiirtiis waa waa loox ma halkaa yar imka gidaarkaa yare hoosta marayoo kale shaadarwaanka aynu ohan jirnay mararka qaarkood baa loox yar iyo waxyaala noocaas agga hoose lagu sameeya looxyadaa agga hoose lagu sameynaya maarata masaajidka lagu soo wareejinayo iyo tasiir la yidhahda waa nooc gunti oo kale izaarkii baa laga keeno waa guntigii waxaa yare markaa looxa masaajidka haddii uu xado aw baabahu ama albaabkii masaajidka uu xado albaabkii masaajidka ama daaqadihiisi ama looxaantiisii haduu xado qutica gacanta waa la goynaya oo dukaanka waxaan jeeda masaajidku dee waa milkiile wixiisa isagaale leh markaa qofkii ka xaday waa la goyn gacanta wuxuu ihi wain saraqa alxusura aw ilqanaadiila wain saraqa alqanaadiila haddii laydharhkii masaajidka uu xaday aw ilxusura ama gogoshii masaajidka haduu xado faqad qiila yuqacu waa la jari waa la yidhi sidii albaabka oo kale wa qiila waxaa kale oo la yidhi mee laa yuqacu halkan la jari maayo oo maxaa dhacay shubhad baa jirta baa la yidhi gogosha ya yay wax u taraysaa gogosha masaajidku ma masaajidka wax u taraysaa mise dadka dadkay wax u taraysa layrhkuna layrhka layrhku masaajidka muxuu ugu filan dadku wax ugu filan yihi ku intifacsan wax ku arkaye masaajidka waxba uguma filna markaa waxaa la yidhi de waxaan qofku xaq buu kuleey waa wixii uu ku intifaacaye gacanta la goyn maayo lakin albaabku albaabku de masaajidku wax adiga albaabka waxba kuma taro laakiin masaajidku wax ugu marka wixii masaajidka waxtar u ah qofkii xaday waa la jaray laakiin wixii dadka waxtar u ah isagiina dadkii uu kamid yahay muslimiintii uu kamid yahay de wuxuu xaq u kulahaaye gacanta la goyn maayo wain saraqa acaama hadduu raashin xado caama sanati macaluuli wakti ay jirta iyo gaajo iyo maaragtay eh, sanadu waxa weeyaan waa abaarta mar abaari jirto oo macaluul loo dhimanayo haddii uu xoolaxado raashin xado wa acaamu mafquudun iyadoo raashin lala-yahay oo raashin la-aani jirto lam yuqtac gacanta la goyn maayo naf baa ugeysay baa laleey inay nafi u geysay eyay markaa noqonaysaae walow aan hada nafi ugeynba laakiin kol hadday sidaa arintu tahay oo xaaladdu ay adag tahay waxaa dhici karta inay nafi ugeysa markaa inagu gacanta goyn mayno sidii cumarba radi allahu tacaala canhu caamaramaado uu sameeyey markaa maaha in xuduuddii wax laga bedelaye dee meeshii shubhaa jirto oo mar haddii macaluuli jirto in ninkan naftu qabatay dhici karta wain kaana mawjuudan lakin raashinku caadi ahaa abaaribaha jirta laakin raashinku raashin la-aani may jiro raashinka waa layska helayay markaasuu waxday qutica kaa gacanta waa lagoynaya wain saraqa shay-an mawquufan wax waqafa hadduu xaday wax waqafa oo laakiin cid kale loo waqfa isagu aanu ku jiri cid kalea loo waqfa sida de oo kale midho iyo wixii lamidka ahaa ee bustaankii waqafka aha ee masaakiinta loogu talagalay isagoon isagoo miskiin ahayn haddii uu markaa meeshii lagu uriyey uu ka xado faqad qiila yuqacu muctamadku wuxuu leeyahy ninkaa gacanta waa la goynayaa maxaa yeeley isagu xaqoo uu kuleeyahay ma jirto wa qiila baale laa yuqacu la jari maayo oo dee waxaan markaa eh, cid si toosa ulihi milkigiibaa daciifa bay leeyihin eh, waxaan markaa mawquufka markaa eh, cafwan midhihii baan ku tusaalay midhii de waa mamluuk midhihii waa mamluug oo cid baale laakiin geedihii buu xaday geedihii mawquufka ahaa ee midhahooda masaakiinta loogu talagalay iyo markaa geedkii laftiisiibuu fujistayba oo uu markaa xaday kaasaa laga hadlaya marka waa geedkan cid si gaara ulihi ama cid lehibadee ma jirta ilahay ba wa tacala iskale waqaf markaa gacanta la goyn maayo qiil odhanaya ayaa jira amaa haddii isagu dadka lagu waqfay uu ka ahaa de markaa aq buu ku gacanta la goyn maayo waman saraqa caynan qofkii alaab xada wadacaa anahaa lahu markii la qabtayna yidhi anigaabale kolkaynu soo qabanay eed alaabtan maxaad u xadayn iyuu yihi anigaa lahaayo ku hayste waay aw ana maalikaha adina lahu fii akdiha ama markii lasoo qabtay la yii u xaday iyuu yihi isagaa ii aada buu igu yidhi saasaanu qaatay falmansuusu imaam shaafici naskiisu hadalka laga hayaa annahu laa yuqacu waa inaan ninkaa gacanta la goynayn waayo wax dhici kara waxaanu sheeganaya in marka horeba isaga waxaan laga soo qaatay oo ninku wixiisii raadinaya uu ahaa soo wax dhici kara maaha waa wax dhici kara kol hadduu sidaa sheegtay shubhaa meesha timide gacanta goyn wa qiila qiil baa markaa wuxuu leeya yuqacu waa la jarioo hadalkaa shaaficina wuxuu ku fasirayaa markii uu markhaatiya keensado ayuu ku fasiraya laakiin sida muctamedkaa may kolba hadduu yihi waxaan anigaa lahaa ama waa wax lai ogolaaday buu ahaa waa wax dhici karaye waxyun baynu ka qaadaynaa laakiin gacanta la goyn maayo wuxuu yihi wain aqara lahu lmasruuqu minhu bilcayni markuu alaabtii xaday ee lasoo qabtay kii uu ka xaday haduu yidhaahdo isagaa lahaa iyada markaa lam yuqac waxba la jari maayo waxma jiran khalaas xataa haddii markhaati ay soo sheegaan ninkan alaabtan xaday kol haddii kii lahaa yidhi waxaan isagaa lahaa gacan la goynaya ma jiro wain wahabahu minhu lahu gin hadduu u hibeeyo minhu bay isticmaalaan sin hore ay wahabahu lahu hadduu u hibeeyo oo uu yidhaahdo waar aan iska qaatay iska daaya kol haddii arrintii sugnaatay qudica gacanta waa la goynaya mar haddii maxkamadii kadib markii ay in inuu xatooyay markhaatiyadii wixii ay dhamaadeen uu yidhahdo waan uhibeeyey waan uhibeedaa dambe dee hibo way noqonaysaa wixii uu yeelanaya laakiin dee ma aha inuu isagu lahaa markii uu xadayay gacantii waa la goynayaa walaa qaca gacan lama gooyo calaa man intahaba qofkii xoog wax ku qaatay aw ikhtalasa ama qof ka dhuftay ee kala cararay aw khaana ama ammaano loo dhiibay khiyaaneeyo iska baaba'saday awjaxada ama amaanadi loo dhiibay dafiray de waxaa si xatooye lama idhaahdo xatooyadu waa in meel dhowrsoon si maarata hoos ahaana looga qaato ama inaad xoog ku qaado waa dhackaasi xatooye ma aha dhufashaduna iyo lacararkuna xatooye ma aha khiyaanada iyo dafiraaduna xatooye maaha iyagu walaa xadiisna waaba ku soo arooray laysa cala lmukhtalisi walmuntahibi walkhaaini qaco wuxuu yihi walaa walaa yaqطacu saariqa tuuga gacanta ma gooyo ila imaam dowladunbaa jarta aw man fawada ilayhi imaam ciddii dowladdu ay wakiilatay u dirato fain kaana saariqu cabdan tuugu hadduu addoon yahay jaaza lilmawlaa sayidkiisa waxaa u banaan an yaqtacu inuu gacanta gooyo sidii xadu zinahaba oo kale iyo de maarata aqiimu lxuduud calaa maa malakat aymaanukum xadiidku siduu aha wa qiila qiil baa le laa yaqtacuhu maya gacanta jari maayo gacanta dowladda iyuunbaa maaragtay waxa weeyaan ay u gaar tahayoo halka la jarayo iyo maarata waa wey waxoogaa waxay ubaahan tahay ijtihaad bay ubaahan tahay halka laga goynayo iyo waxaasi marka iyo iyo afwaxaan jeedaa maa yuqtacu fiihi saariq yani waxa gacanta lagu jarayo ma rubuc diinaarba mise wax ka yar mise waa ila fuqahada xoogaa khilaafaa jira oo daahiriyadii waxay leeyihin fi kulli sakiirin wa kabiirin soo garan maysi xanafiyadii iyaguna maaratay xad gaara iyaguna dhigtaan markaa khilaaf baa maadaama uu khilaaf jiro maa yuqacu fiihi saariqu maxalu ijtihaadine la goyn maarata loo loo diri maayo iyuu qiilkaasi leey lakin walawl asaxu kaa hore iyo iyadoo xadiidkeeda raacayo sixa badan walaa yuqacu ilaa bimuaalabati lmasruuqi minhu bilmaali qofkan tuugaa gacanta lama gooyo ilaa iyo uu kii wax laga soo xaday codsado xoolihiisii in looga qaado markuu isagu dacweeyo ee uu yidhaahdo waxbuu iga xaday haddana markhaatiyadii uu keensado markaasuu baa gacanta la laakiin haddii aanu isagii waxba dalbanin waxba hadaanu dalbanin oo aanu odhanin ninkani xooluu iga qaaday hala iiga qaado keliya un laba nin baa inoo yimid markaas inadan annagaa arkayna ninkaasoo dukaanka hebel wax ka xadaya sidaa gacan ku goyn mayno laga yaabaa inuu ufasaxay maxaad ka ogtay inuu isagu ufasaxay wuxuu yihi wa in aqara haduu isagu qirto anahu saraqa nisaaban wax gacan lagu gooye inuu xaday oo laa shubhata lahu fiihi aanu shubha ulahayn min xirzi milihi weliba xirzulmilina xirzigiisii uu ka qaatay laakiin min ghaa'ibin buu ka xaday qof maqan inuu alaab ka xaday buu sheegay shuruuddii xatooyadana wuu dhamaystiray faqad qiila qiil baale yuqacu waa la jarayaa isla imikaba ila isagii qirtay wlmadhabu lakin madhabku waxa wey anahu laa yuqacu ilaa ninka yimaado alaabta lahaa gacanta la goyn maayo oo waxaaba iska dhici karta inuu uhibeeyey baa ama uu ibaaxeeyey markaa kol haddii aanu isagii weli joogin isagii ha yimaada buli wahuwa lmansuus kaa dambe ee odhanaya maaragtay waa inuu isagii markaa uu maaragtay fasaxo kaas iyaa markaa mansuusa buu sheekhu halkan faqad qiila yuqacu waa la jari buuli cafwan walmadhabu anahu laa yuqacu madhabku waa inaan ninkaa isagaa gacanta la goyn halkaa hore n weli ku jirna halkaa hore n ku jirna waa ti qiraalka wain wain qaamat ilbayinatu calayhi haddii markhaati loo helo ninkii maqnaa dukaankiisa inuu wax ka xaday nin maqan alaabtiisii inuu xaday iyaa markhaatiyo iska xisba ah niman iska mutaawiciina oo muxtasibiina oo amrumacruufkii qoladii amrumacruufka ayaa aragtay ninkan tuugga ahoo qabatay isagiiyo wixii xaday markaasay yihahdeen annagaa arkayna oo dukaankii hebel iyo wax ka xaday hebel maalan wuu maqan yahay dukaankiisina waaba sii qufushay waayahay haddaba xaaladda ayada min gayri muaalabati kii maqnaa ila waaba maqan yahaybe wax codsiyo uu leeyahay ninkii xoolahayga halayga qaada ma jirto ninkii wuu maqan yahay laakiin qolo kale oo hay-atulamr bimacruuf wanahy munkar xumaan reebistii wanaag faristii ayaa ninkan soo qabatay oo xatooyada ku qabatay gacantiima la goynayaa haddaba ninkiioo maqan waaya wuxuu yihi faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay yuqطacu ninkan gacanta waa la goyn wa huwa almansuus buu yihi sheekhu waa sida nasku yahay waqiila waxaa kale oo la yihi laa yuqacu la goyn maayo waqiila waxaa kale oo la yihi fiihi qowlaani maslada laba qowl kuso saddex dariiqu sheegay saddex dariiqo ayuu sheegay iyaduna markaa waa yar mushkil baa la yidhio dariiqada koobaad faqad qiila yuqacu wahuwa almansuus laba ishkaal baa ku jiro oo horta naska shaafici sidaa maaha baa la yihi kutubta kalena taa naska kamay dhigin ee mansuuska waxay ka dhigeen dariiqadan labaad laa yuqacuda iyaa naskii imaamka laftiisuna muhadabka taa dambe taa dhexe ee laa yuqacuda iyuu naska ku sheegay ishkaalka kale ku jira waxa weeye faqad qiila yuqacu yani qawlan waaxidan wuxuu ka dhigayaa in ariiqa ay tidhi qawlan waaxidan waa la jaraya ariiqadana lama garanaya ariiqo odhanaysa yuqacu qawlan waaxidan iyadana lama garanayo e meeshan duruuq kale oo saddex ah iyuunbaa ku jirta ariiqada qowlooyinka sheegaysaana waa naqli iyo takhriijo masale kale oo masladi adoo masale adoonta ku saabsan iyay qowl kasoo takhriijinayaan laakiin sida saxda ah masaladani waxay la mid tahay un ka horeysaa qiraalka sidaa daraadeed nasku sida uu yahay muctamadkana ay waxa weeyaan laa yuqacu wuu bedelay markaa kitaabkii bedelay nusakda badankiisa kitabku waa sida faqad qiila yuqطacu wahuwa mansuus waqiila laa yuqطacu waqiila fiihi qawla adi muxuu ku qoray adu nusakda qaarkeed bay ku qoran tahay bal nusakda qaarkeed laakiin nusakda la yaqaano ee musaniga naskii buu raacay de isagoo sidii nasku ah lakin de kitaabka waa in sidiisa loo daayay tambiha saas weeyaan marka masaladan bayinadu waxay la mid tahay masladii qiraalkunbay la mid noqonaysaa waxba gacanta lagoyn maayo wuxuu yihi waidaa wajaba alqacu haddaba markii ninkii xatooyadii wixii ku caddaadaan ee gacantii in la gooyo ay noqoto quicad yaduhu lyumnaa gacanta midig baa la jarayaa fain caada hadduu ku noqdo quicad rijluhu lyusraa ta bidix baa la jarayaa fain caada hadduu ku noqdo quicad yaduhu lyusraa gacanta bidix yani marka koowaad gacanta midig marka labaad lugta bidix marka saddexaad uicat yadhu lyusra gacanta bidix baa la jari fain caada mar afraad hadduu ku noqdo uicat rijluhu lyumna lugta midig baa la jari mar dambe hadduu ku noqdo de in la uleeyo un mooyaane si kale male waidaa quica hadaba nin markii la gooyo xubnaha xusima binaari dab ayaa dhiig joojin looga dhigi markaa dabka uu sheegaya waxa weeyaan waxa weeye waa saliid la kariyey saliid karays iyaa saa loogu qabanaya si markaa dhiig joojin ay ugu noqoto waa haddii isaga markaa dee isagaa loo danaynayaa baa la yidhi xadka kamid maa saas daraaddeed isagaa laga rabaa de inuu soo diyaarsada saliiddiisii iyo wixiisii isagaa laga raba inagu shaqo kumaliyo waaya marka sidaa in la samaynayo dee maaragtay xadiis baa kusoo aroorayo asariqu in saraqa faqطacuu yadahu uma in saraqa faqطacuu rijlahu uma in saraqa faqطacuu yadahu uma in saraqa faqطacuu rijlahu marka gacanta hore inay gacanta midig tahayna qiraaadii ibnu mascuude faqطacuu aymaanahumaa iyaa iyaduna tafsiir noqotayoo lagu fasirayaa faqطacuu aydiyahumaada faqطacuu aymaanahumaa taasaa markaa fasiraysa wuxuu yihi fain caada markii wixii oo dhan ba la gooyo hadduu haddana ku noqdo bacda qaطcilyadayni warijlayni iyadoo gacmihii iyo lugihiiba maqan yihiin wasaraqa u haddana dib wax u xado cuzira waa la ulayn iyo jeel iyo wax noocaasa un mooyaane si kala mala de ilan wax damboo la gooyaa ma hadhin waman saraqa qofkii waxada walaa yamiina low isagoon gacan midig balahay aw kaanat shallaaa ama gacantiisa midig ay gacan qallalan oo iska baktiya tahay quicad rijluhu lyusraa lugta bidixun baa lagoy kor haddaan gacantii midig lahayn lugta bidix baa ayaa la jaa sidii xatooyada labaad oo kale wain kaanat lahu yamiinun hadduu midig leeyahay laakiin bilaa asaabica bilaa fara tahay waa intaa yare maaratay sacabkii uun muxuuaha baabacadii unbaa ku taal intaa kafkun baa la goynaya waqiila qiil baale tuqacu rijlu yusa kor haday bilaa faratayba bilaa faa'iide lugta ha la gooyo qiil labaa odhan ayaa markaa jira laakiin walmansuusu huwa alawalu nasku waa kaa hor kor haddii maxalulwujuubkii wax ka harhsan yihiin de intaasaa la goosanaya waman saraqa kii waxda walahu yamiinun isagoo midig leh falam tuqac aan weli gacantii la goyn xataa dahabat ilaa ay si alla u go'day gacantii oo aan saqaa alqacu dee ninkaa xadkii si si maaratay rabaaniy ugu dhacaybe khalaas inagu wax dambe goyn mayno waxaynu kasoo qaadayna in maarata waxa weeyaan xadkii lagu oogay oo kale aynu kasoo qaadayna kol haddii gacantiisana ay go'day markii xatooyadu sugnaatay kadib xatooyadu ay dhacday kadib wain wajaba qacu lyamiini haddii ay waajibto qof in gacanta midig la gooyo faqaaca lyasaara deetana kii aynu ka goon nidhi uu bidixdii jaro camdan isagoo u kasaya nin midigtii ku taal iyuu gacantii bidix ka gooye quicad yamiinuhu horta tuuga mar labaad baa gacantiisii midiga caadiga ahayd la goyn labadiiba wuu beele haye wa uqiida min alqaaici min yasaari kii gacanta bidix ka jarayna waa loo qisaasiyo isagana bidixdaa laga jaray markaa tanna qisaas baa waajibi oo ninkaa gacanta bidix ka gooyay isagana gacanta bidix baa laga jari dee xadkiina ila lama oogine tacadi iyo xadgudub unbaa dhacay markaa ninkana isagana gacantiisii midig waa la jari wain quica sahwan ama wain qaaca sahwan kaa xadka oogayey haduu qaldamay oo isagoo midigtii goo isleh uu bidixdii jaray horta urima diyata baa la odhan bidixda makteedi wafii yamiini saariqi tuugii midigtiisiina qowlaani laba qowl baa ku jira ma la goynaya mise la goyn maayo axaduhumaa midig wuxuu le tuqac waa la goynaya sida masaladii hore u kasayba sida loo jarayay iyaa imikana loo goyn buu leeyo maxalulwaajibkii baa dhiman wathaani qowlka labaad halkan iyadaa markaa la rajaxayaae laa tuqacu may imika mar labaad la jari maayo waayo dee ninkan waatan bidixdii xadkii loo jaray marka isla xadkii midigtiis labadiisii gacmoodba xad qura ku wada tegi maayaan ilan tacadi mu ahayn kii hore tacadi lagu talagalay mu ahayn ismoodsiis waayo xad ahaan yaa loo goynayay markaa mar hadii ay saasi dhacday tan dambena xad ahaan loo jari maayo baa la yii baabu xaddi qaaici ariiq buu yihi qofkii qaaicu ariiqa ahaa ee jidgooyaha ahaa xadkiisii ayuu halkan kaga hadlay iyadana aayad qur-aana kusoo aroortayo inma jaزاء الذina يxaaribuuna اllaha وrasuulahu وyscوna fi اlarضi fasaada an yuqatluu aw yuصlbuu aw تuqaطca أydihim وأrjulhm min khilaafi aw yunfaw min اlأrض dalika lahm khizy fi اdunya walahm fi اlآakhirati cadاab caظiim aayaddaasaa ku sugan wuxuu yihi man shahara silaaxa qofka hubka dadka u qaatee yani galka ka bixiyey shahar sila waa galkii maslada ka saara yani markaa dadkiiba hub uqaatay wey ninka dadka hub uqaata ee wakhaafa sabiila wadooyinkii cabsi geliya jidki ninka cabsi ka abuura fii misrin aw hayri meel magaalo ah dhexdeed ama meel kalaba meel magaalo ah ama meel kalaba laakiin dee meeshaa magaalada a ah markay tahay waa markii dawladdu ay daciif ka tahay markii ay dawladdu daciifka tahay ayay markaa tani noqonaysa ama dawladdu xoog tahay oo meelaha luuqyada iyo meelaha madmadow iyo uu gelayo oo uu hub iyo wax adeegsanayo kaa isaga qaadicu ariiq lama yidhaaho kaasi isagu dee markaa wax dhacaya ayuunbuu noqonaya isaga markaa axkaamtii markaa muntahibka iyuunbaa de isaga lagu qaadayo markaa mujrimiinta caadigaha laakiin xadkan qaaticu ariiqu wuxuu ku gaar yahay ama meelaha banaanka ah iyo miyiyada iyo meelahaasi ama magaaladiina wuu dhici karaa markii dawladdu ay daciif tahayoo maaragtay aan isla markiiba gurmud iyo wax noocaas ay adkaanayaan ee uu ka xoog ama maarata awood ay yeelanayaan wuxuu yihi waa yahay wajaba cala limaami alabuhu ku waajib ah dawladdii waxaa laga rabayo waajib ku ah ninkaa in raadiyo qofka markaa xadgudubka noocaas samaynaya de waa in la dabagalo fa in waqaca haddii haddaba ninkaa isaga ihi uu soo gacan galo waqacada saasa laga wadaa uu soo dhacay yani soo gacan galay qabla an yaakuda almaal isagoon waxba xoola dhicin wa yaqtula cidna dilin iyuu inoo soo gacan galay cuzira tacsiir unbaa lagu xukumayay ganaax wain akhada nisaaban haddii inoo soo gacan galo isagiiyo xoola dhacay nisaab gaadho maarata gacanta lagu goyn karo oo laa shubhata lahu fiihi wax shubhada aanu kulahayn wa huwa miman yuqacu fi sariqati isaguna shuruudii qofka tuuga a ah gacanta lagu goynayey laga helay ninkaa isagaa quicad yaduhu lyumna wa rijluhu lyusraa gacanta midig iyo lugta bidix baa la jari liqowlihi tacaala an tuqaaca aydiihim wa gacmihii iyo lugaha in la gooyo si isweydaana marka midig iyo bidix baa la jaray wain akhada haddii uu dhacay oo uu qaatay duuna nisaabi wax nisaab ka yar lam yuqac gacanta la goyn maayo gacanta la goyn maayo oo dee maaragtay waxaynu uga qiyaas qaadanaynaa baabkani baabkii xatooyadan uga qiyaas qaadanayna marka wixii gacanta lagu goyn jiray wax leg waa inuu qaato waqiila qiil baale fiihi qowlu mukaraju qowl mukharajaho ayaa jiro anahu yuqacu in la goynayo oo xagga inoo soo socotee dilka ayuu ka qiyaas qaadanaya walaysa bishay laakiin waa qowl daciifa buu yii waa weji qiil daciifa wey wain qatala hadduu cid dilay ninkan markaa mooryaanta ama burcadday in xatama qatluhu waxaa waajibaya isagana in la oo yani waxa wey in xatami qatl macneed waa maxay yani lama saamixi karo wey sidii dilkii caadiga ahaa noqon mayso wain akhada almaala waqatala hadduu xoolana dhacay dadna dilay qutila uma suliba labaa la ysugu dariyo inta la dilo iyo haddana tiirka lagu xidhi maalmo halkaa oo la aasi marka hore liqowlihi tacaala aw yusalabuu yusalabudani waxaa markaa lagu fasiraya markii taasi ay dhacdo waqiila qiil baa wuxuu leeyahay yuslabu tiirka ayaa la qabadsiinayaa xayan isagoo nool deetana wa yumnacu acaama wa sharaaba cunada iyo cabitaankaa laga joojinaya xataa yamuuta ilaa usaa ku dhimanay walawalu asaxu ka hore ayaa sixa badanoo dee waa tiilayna yidhi markaad wax dilaysaan si qurxoon wax u dila laakiin tiirkaa inta lagu xiro in markaa gaajo iyo haraad u u dhinto taasi markaa arin adag weeyaan walaa yuslabu tiirka kuma xidhnaanayo akara min alaaati ayaamin saddex maalmood wax ka badan saddexdaasa ku filan xataa saddexda kahor haddii laga cabsado inuu qurmo waa laga soo dejinaya waqiila waxaa layihi yuslabu maya waa tiirkaa lagu xidhaya xataa yasiila sadiiduhu ilaa iyo dheecaankiisu uu dareerayo walaysa bishayin bu yiri sheekh waa daciif qiilkaasi waayo inagiibaaba dhibaatay naga soo gaaraysaa de waxa weeyaan dheecaan kaa daatay oo caafimaad daray keenaysa wuxuu yihi wain janaa qaaicu ariiqi ninkan haddaba qaaicu ariiqi haddii uu dhib geystay jinaayatan tuujibu lqisaasa fii duna duuna nafsi jinaayo ama maaragtay dhib waajibisa wax aan qisaas ahayn afwan tuujibuqisaasdhe waajibisa wax qisaas ah wain janaa qaaicu ariiqi qaaicu ariiqu hadduu geysto jinaayatan dhib tuujibu qisaasa qisaas waajibisa laakiin fii maa duuna nafsi ruuxda iyo qudha wax ka sokeey gacan buu gooyey lug buu gooyey dad buu ilka soo riday dee wax qisaas waajibiya laakiin aan qudhi iyo naftii gaadhin waayahay fa fiihi qowlaani de horta qisaas waa lagu yeelane laakiin laba qowl baa ku sugan yihiin inxitaamkii miyuu waajibaya axaduna mid wuxuu leey yanxatimu lqisaasu in la qisaasaa lagama maarmaan bay noqonaysaa oo lama saamixi karo waaya iyadoo looga qiyaas qaadanayo dilkii wathani qowlka labaad wuxuu leey laa yanxatimu may ma laazimaye sidii caadigii weeyaano waana la saamixi karaa oo ahalkii ciddii dhibka ugeysa hadday way soconaysaa tanaana rajaxano de waxaa la leeyahay xubinku nafta lamid maaha ila nafti waa taqliid ba oo arrinkeeda wuu adag yahay oo kafaarada waa ta waajibaysa xubinkuna kafaaro ma waajibiy markaa isku mid maaha haddaba dilka aynu soo maraynay waa in qatala in xatama qatluhu dilkaa waxaa markaa lala marayaa baabkii qisaasta ayaa loo rajaxaya oo la isku haystaa meeshan xaq ilaahayna wuu ku jiraa xaq aadamana wuu ku jiraa markaa ma qisaas ahaan baa ninka loo dilaya mise xad ahaan labadu way isku jiraani laakiin qisaastaa xoog badan sidaa daraaddeed <clears throat> qofkan uu dilay waa inuu yahay qof u dhigma sida rajaxan qowl kalaa wuxuu odhanayaa maya xadnimada waaan inuu xad yahay baa xoog badanoo kolba hadduu qof dilay ama qof mukaafao u dhigmaha noqdo mid aan udhigmine waa la dilaya marka qowlkaa kale halkan ku jira ya takriijku fiihi qawl mukaraju kala yuqta xubnaha in markaa maarata gacanta la goynayo hadduu waxaday ya ma ma ma ma xagga xadkaa la eegaya oo maaragtay waxa weeyaan yani ba sidii inxitaamku uu u yimid ayaa halkanna la odrhanayaa ama ha noqdo wax markaa nisaab gooya ama yaanu noqonin hala gooyo sida halkaaba loo odhanayo ama mukaafi ha noqdo mukaafaa ha jirta ama yaanay jirinna waa loo dilaya iyo halkana la odhan bayni markaa qiil bay kasoo takri qawl bay soo takriijinayaan sidaan halkaaba mukaafa'a loo shardiyey iyaan halkana nisaab loo shardiyeyn bay leeyi halkaasay markaa sheegayaan lakiin musanifku qawlkii laga soo takriijinayay baanu da inoo sheegi wuxuu yihi wain wajaba calayhi اlxaddu haddaba xadkan qaaicu ariiqu marka uu waajibo qofkii haduu ku waajibo oo walam yaqac aanu markaa inoo soo gacan gelin isagoo wax dilay ama wax dhacay ayaanu inoo soo gacan gelin uliba abada weligii waa raadinaya ninkaa isagaa ninkaa isagaa waa la raadinayaa ilaa an yaqac ilaa iyo inoo soo gacan gelayo oo fa yuqaama alayhi xadka laga oogayo fa yuqaama calayhi alxaddu oo xadka laga oogayo waa la raadinayaa ninkaa isaga waa lagu daba joogay marka de isagoon la qaban hadduu soo toobad keeno waxaa markaa ka dhici waa kan fa in taaba hadduu toobad keeno qabla an yuqdara calayh intaanu soo gacan gelin saqaa waxaa dhacaya in xitaamulqatli lagama maarmaannimadii dilka in la dila waa lagama maarmaan waa inagii so haduu wa dilay marka hadduu isagiisa soo dhiibo iyadii aynaan inagu maaragtay gacanta kusoo dhigin aynan xoog kusoo qabanin dilkiisu qasab ma noqonayo ee dadkii dee awliyaa udamkii la eegiyo dhaal dadkii dhaxlayaasha ahaa haye ma dilaysaan mise waad cafinaysaan oo maarata mag baad qaadanaysaan w la ohanaya wasalbu waxaa kaloo meesha ka baxaya tiirkii markaa marka la dilo kadib lagu sii xidhayay maalmaha uu ku xidhnaanay wa qacu rijli wax xoola dhacay gacantuunbaa la goyn mooyaan hadduu wax hadduu waxadayo si xatooyo oo dee laga helay gacanta in la gooyo mooyaane laakiin lugtii la goyn maayo wa qiila la yihi yasqutu qaculyadi gacanta lafteediina la goyn maayo baa waana weliba sida muctamadka ahoo mar haddaynaan halkan xirsi eegeynin ilan xirsiga halkan shardi maaha kol haddaanu xirsigii shardi ahayn gacanta lafteediina la goyn maayo oo qacu ariiqnimada qacu ariiqnimada ayay ayay markaa u gaar ahay waqiila qiil baa laa yasqutu maya dee kan waa xad iska jirayo adkii xatooyada weeyaane dhici maayo qiil odhanayaa jira laakiin muctamadku waa sidaa hore baabu xaddi shurbi waa iska fuduya kan iska raacinayna insha alla wuxuu yihi mase waa daasheen su-aala yaala waaya halkaa iskaga joogo sala allahu wasalam nabiyina kuwan moobilada qaada boobkay gelayaan iyagu ha waxay gelayaan dee dhaca caadiga a ah, qaaticu ariiq maaha ilan dad abaabulan oo hubaysan maaha oo dagaalamaya ha iyagu kuwa ma iyaga ha iyagu waa dad wax dhacay un bay noqonayan waa laga qaaday si kalena waa loo ganaaxaya lakin iyaga gacmaha iyo lugihi la goyn maayo waa dadka abaabulan ee awoodda awooda yeeshay kuwaa weeyaan kuwa e eh almuhim niman iska caabinle baa la doonaya dad wax iska caabinlo hadduu ciidan soo weera iska caabinaya markay qaabkaa noqdaan ayay xukunkan qaadanaya gacan iyo lug ayaa la sheegay in lagu soo koobo kafka iyo qadamka maxaa loo xujaystay iyada lafteeda nusuust waa kusoo aroortay nabiga ala sl l ilan xadka nabigu wuu oogay tu uu gacanta jaray way jirta markaa min almafsil inuu ka gooyey ayaa nasku kusoo arooray qadamkiina dee lamid buu noqonaya marka gacanta la jarayo ma la suuxin karaa hadday qisaas tahay maya laakiin hadday xuduudan tahay sida kan xatooyada oo kale waa laa bas baan filaya wax diidaya ma garanayo islaamahan suuqa dahabka ku iibinaya dahabkaasi mithli buu ku ilaashan yahay kol hadd curfigaa waxaa loo eegaya qofkaasi haddii alaabtaa halkaa haba dhigto ee sidaa laysula yaqaano inuu sidaa ku ilaashan yahay oo cidi ilaalinaysa adii inta laskaga tago suuqiiba laga laga dareero sidaa waa xoolo dayacan kol hadii la dul joogo oo saas lagu ilaalinayo waa caadi curfiga ayaad had iyo jeer raacaysa imika hadaad halkaa marto mid ohanaysa way dayacan dadku may odhanaya way dayacan mise xoolo ilaashan bay u arkaan xoolo ilaashan iyo arkaan kol hadii la dul joogo hadduu kafankii xaday buu yihi xabaasha gacanta miyaa la jaraya ya yuqطacu yadahu in saraqa fi اlqabri allabana mise alkafana mise waa allaban aw alxadiid aladi yasturu lmeyit xadiidkaasi mxua ya jingadaal <laughs> dhigaa ha alaa kuli xaal waxaa la eegayaa ha haddii qofkani xabaashu halka ku taalo wateen eegeyni haddii xabaashu magaaladii u dhowdahay oo xabaalihii caadiga ahaa ay tahay magaalada u dhowdahay waa xabaal ilaa laakiin hadday banaan iskaga taalo meel fog iskaga taalo ma ilaa shan kaa isaga la goyn waxay sameeyaan in ay ardaygii bil kaste lacag ku soo qoraan isagoo waxba dhiganayn ama qur-aankiiba dhameeyey ama bud muddo badan maqnaa muddo badan hadduu maqnaayo dee laakiin heshiiska lala galay maarata muddo loo dhigo macalinkii uu soo xaadirayay waa lagu leeyay kaa isaga ilan macalinka waa kan diyaarka ahaa kaasi isaga waa lagu leeyay isaga iska maqnaa laakiin eh, kan aad leedahay qur-aankii buu dhameeyey maxaa mudarasada maxaa ku xidha hadda muxuu ka qabanaya haddana waxba de ha wuxuu isagu waxa laga raba ile lacagta iska soo bixi un maaha ma tegaya isaguyo wax ma soo qabsanaya mise ma tegayo hadduu tegayo weli isagii uu sajilan yahay oo uu meeshii kusii socdo oo waalidkiisiina la ogol yahay dee hawl baa jirta hawshaasaa lacagta lagu qaadanaya haddii laakiin intuu dhameey uu iska tegey de u malayn maayo kaa ina cidina lacag keen odhan mayso markaa bal soo su-aasha soo hagaaji de waxay noqon lahay dadkii lixdankii dhameeyey inay lacagtu ku socoto diin haddii ya haddii adiga oon arkayn wax kaaga dhacaan sida gudinta oo kale ya diin miya diin hadiga ad adiga oon arkayn haddii wax kaaga dhacaan sida gudinta oo kale ma dembiba yani diin baad wax ku dhufatay miya adgoon arkaynin ayuu diinkii ha a macquul isagoo meelahaas kusugta goosanaya way iska dhici karta waxba da markaa kuma dambaabaysid kor hadaan ku talagelin kuma dambaabaysid inaad xayawaankaa dhibto lama ogola xayawaanka inla dhibo laakiin haddaad arkaynin de waba maxaad ku dambaabi maad arkaynbe ay dhamaataan umalaynaya sal allahu wasalam ala nabiyina maxamed